Anda bersama saya di arwolf.googlepage.com. Pada hari ini saya akan memainkan satu lagu daripada Gorillaz, Feel Good Aim. <laughs> reppin' harder this year. Yeah, been reppin' harder this year. Watch he ain't